alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin waman tabicahum biixsaani ilaa ywm اddiin ama bacd weli waxaan ku jirnaa kitaabu ljihaad waxaanan soo gaarnay halka mualifku yidhi baabu lhaniima baabkan wuxuu ku saabsan yahay haniimada ama xoolihii gaalada laga helay xooladaas markii gaalada colaad iyo dagaal ka dhexeeyaan muslimiinta xoolaha daga laga qaatay laba magac bay leeyihiin oo waa laba qaybood qayb waa qaybtan aan marayno oo haniimaa la yidhaahdaa qaybna waa qayb ka yar duwan oo fay baa la yidhaahdaa fayga ilaahay baa tilmaamayoo waa waxaan dagaal lagaga qaadanin oo ay ka carareen ay ka qaxeen cabsidii bay dareemeen culaysku markuu soo fuulay iyagoon dagaal dhicin bay meel ka baxeen oy ka qaxeen ama ay ka carareen hanti iyo hub iyo xoolo ay kaga tageen fay baa la yidhaahdaa ma afa allahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhi min khayrin walaa rikaabin oo waxaydan ku weerarin farda iyo awr midna labadaasaa gaadiidkii lagu dagaalami jiray ahaa qaniimaduna waa xoolo meel dagaal ka dhacay oo dagaalkii laga awoodiyey itaal roonaaday ama si dhammaystiran ama si qayba xoolaha lagaga qaatay dagaalka ayaa khaniima la yidhaahdaa haddaba fayigu waa waxay xoolahaysa uga carareen aan dagaali ka duldhicin hoggaanka iyo maamulka waktigeennan dambe xilligii hore nabigaa maamuli jiray calayhi salaatu wasalaam haddana hoggaanka iyo maamulka maamulayo asalkiisu wixii ciddii dan gaara loo garta maahane qasab kuma in la qaybiyo laakiin qaybta dagaalka loo galay ee khaniimada la yidhaahdo baa qayb gasha sidii loo qaybin lahaa ayuu halkan kaga hadlayaa mualifku raximahu llahu tacaala saa darteed wixii dagaal iyo xoog gaalo lagaga qaato ee laga cayrsado yaa haniima la yidhaahdaa alhaniimatu haniimadu liman dad baa iska leh xadara alwaqcata goobta dhacdada iyo dagaalka joogay ilaa aakhirihaa ilaa ay ka dhammaato dadka joogay ha dhammaatee iyagiina weli nool ayaa iska leh qofka aan goobta imanin asal ahaan ma leh wax yar yaroo laga soo reebo maahane waa kow qofkii dagaalka qayb joogay laakiin qayb kala ka maqnaa isagana ma laha qaybta damba maqnaa qofkii dagaalka galay ee intuu socday dee kuwa dhintayna dee ninkii dhintay hebel baa dagaalka ku jira ha lagu dara la dhihi maayo qof dagaalkii joogay oo dadkii la dhammaystay baa qaybtaas wax ka gala dadka waxaa la haleeshiinayaa oo culimmadu ku daraan laba qaybood oo kale oo aan dagaalka gelin qaybi waa qayb ciidanka ka mid ahayd dagaalkana geli lahayd laakiin meel kale lagu aadiyey ilaan dagaalku aagab iyo qaybuu leeyahay xaggana waa la iska soo geli karaa ciidan dagaal ku jira waa la dhabar jebin karaa qolaya la yidhi idinku xaggaa galoo dhabar jebinta ilaaliya dagaalkii wax lagu fooda la isla galayna aan qayb ka ahayn iyagu haniimada waxbay ku leeyihiin waxaana asal u ah uxud nabigu nimankii buurta jabal jabalurumaat uu saaray wuxuu yidhi ha ka soo degina haddaan ka adkaano iyo haddiina laga adkaadaba halkaa dhabarjebinta naga ilaaliya bay riwaayaadka qaar sheegeen inuu u ballan qaaday inay haniimada wax ku leeyihiin waxaa kaloo jiray dad uu meelo u diray oon dagaalkii iyagoo maqan dhacay dagaalkiina ase haniimadii wax ka siiyey qaybta labaad waa gurmadka ciidanka usoo gurmada ciidankii dagaal buu galay gurmad baa soo gurmaday goobtii oo lagu kala food qaaday bay yimaadeen nusuus baa iyadana ku soo aroortay in wax laga siinayo oo nin dagaal galay uu yahay laakiin asalku dadkii goobta joogay ee dagaalka galay baa iska leh labadaa qayboodba khilaaf culimmada kama madhna fa tuqsamu baynahum dadkii goobta dagaalka joogay dhacdadaa loo qaybinayaa bacda ikhraaji salabi salabka marka laga saaro salab waxaa la yidhaahdaa qofku waxa uu wato ama dharuu qaba ha noqoto ama hub uu sito ha noqoto ama gaadiiduu wata ha noqoto ama wax jawaabka ugu jira ha noqoto qofku waxa uu wato salab baa la yidhaahdaa oo kalena waxaa looga jeedaa qofkaas salabka la saarayo qofkii qof gaara ah isagu dila wixii uu watay isagaa iska leh qaybta ma galo haniimadana lagu dari maayo xataa takhmiiska lagu dari maayo saynu tilmaami doono marka laga saaro salabkii uu nabigu yihi man qatala qatiilan falahu salabu waana dib baan ugu tegi doonaaye qofkii qof dilay wuxuu watay isagaa iska leh oo bukhaari muslim ay wariyeen xadiidka abi qataada kaa waa la saari dee dad khaasaa ah iska leh nin baa naftiisa si gaara u biimeeyey khatartana si gaara wax uga qabtay mudnaan gaaruu leeyahay calaa khilaafin bayna ahli اlcilmi waana masaladi waxay noqotay hadda tafriicaad badan oo marka duruufta dagaalku isbedeshay dib baan ka hadli doonaa inta soo hartay waa khumu shan qaybood baa laga dhigi shanta qaybood waa khamsata aqsaamin qaybtiiba khumus baa la idhaha khumus min khamsa wey rubucna min arbaca ulu min alaaa sudus min sita shan qaybood baa laga dhigi hal qayb waa meel afarta kalena ciidankii baa loo qaybinayaa ciidankii meesha socday ayaa loo qaybinayaa hal qaybna meel kaley aadaysaa wa khumusuhaa shan meelood meeli wa khumusihaa de bacda ikhraaji salabi wa khumusiha salab iyo shan meelood meel baa laga saari afartii soo hartay baa dadka loo qaybin see loogu qaybin dadku waa laba nin lugley ahaa oo isagoo ciidan lugaynaya a dagaalamayay iyo nin gaadiid saarna oo gaadiid ku dagaalamayay ama gaari ha noqdo ama gaadiid xayawaan naflea ha noqdo ama dee mid hawadaa buubaya ha noqdo gaadiidka dagaalka waagii hore faraskaa lafdhabar u ahaa xuquuqda marka axkaamta nusuusta xilligaa soo arooreysaay qaybta gaadiidleyda ah faras bay faras baa laga hadlayaa liraajiri ninka lugaynaya sahmun hal qori buu leeyahay idaa kaana hadduu yahay xuran nin xur ah baaliqan oo qaangaar ah musliman oo muslim ah caaqilan oo caqli leh liraajili sahmun waxbaa iga maqan maxaa ku xiga walilfarisi sahmaani soo ma alaaataa sum ereygaas iima qornaba aniga laakiin waa dareemayaan ka maqanya walilfarisi ninka faraska saaranna alaaatu asumin saddex qori buu leeyahay mid waa isaga oo kan way isu dhigmeen labana faraska buu ku helay sahmaani lifarasihi laba qori faraskaa iska leh hal qorina isagaa iska leh adiyo isagu waad isu dhigantaa markaad lug isna faraskiisa wata faraska uu wataay wax badan buu dagaalka saamayn ku leeyahay farad waa kaa dheereeya dadna luguhu ku jiraa inna cabsi waba cabsiyaayoo orodkiisay ka sii cararaan gadiidka dagaalku ahaa hadda booskii taangiyaa galaan u malaynayaao raggii safkan uu ku jiray taangi markuu soo fakado alla i baa la dhihi nin iyo naftii marka taasaa gaadiidku booskii dagaalka galaaye xukmuhu uu qaadanayaa ninkaasi dagaalka waa kaa manfaca badnaa cadowgana waa kaaga cabsiin iyo waxyeelo badnaa halka masalada faa'iiday leedahay liraajili sahmun walilfarasi alaaat walilfarisi alaaatu ashum markaan idhaahna farisku hal saami buu leeyahay faraskuna labuu leeyahay farasku isagu hadduunan lahayn ay dawladdu leedahayna dee dawladdaa qaadan wixii farasku keenay waagi hore waxaan jirtay ninku faraska isagaa lahaan jiray hubkana isagaa lahaan jiray dharkiisana isagaa gadan jiray kabihiisa isagaa gadan jiray ilmihiis reerkiisana isagaa biilan jiray dagaalka inuu yimaadduun baa la dhihi jiray ee wuxuu ku dagaalamaya saad iyo hub iyo sahaya isagaa laga rabay hadda laakiin nin mushaar loo qoray oo la biilo oo dharka loo gaday iyo tuutaha iyo kabaha oo la daweeyo oo qoriga loo gaday oo rasaasta loo geliyey oo gaadhiga uu wada loo soo dhiiboo shidaalka loogu shubay sidii ninkii hore inuu gaadiidkan anigaa iskale yidhaahdo wax badan baa iska bedeli lakiin waa ka hadli doonaa insha allahu taala dib baan usoo noqon doonaa nabigu alayh salaatu wasalaam sidaasuu u qaybiyoo ka sugan oo nabigu ala isagaa yihi maalintii khaybara lilfarasi sahmaani walilraajili sahman faraska faras ahaan laba saami buu leeyahay ninka lugtiina hal saami buu leeyahay riwaayadka qaarkood oo kale asii faahfaahiyo saddex fasaami buu siiyey ninkii faras saaraa sahmun lahu wa sahmaani lifarasihi hal saami isagaa lahaa labana faraskiisaa lahaa idaa kaana xuran hadduu addoon yahay maxaa la samayn waa su-aal baaliqan qaangaan hadduu ilmuhu sabi yahay maxaa la samayn musliman hadduu muslimun ahayn oo gaal dagaalka muslimiinta la gala yahay maxaa la samayn caaqilan nin waalan hadduu dagaalkao maskaxa aan dhiman hadduu dagaalka si fiican u galo maxaa la samayn waata waxaa la samaynaya qodobkaaka ka dambeeya wayurbaku waa la sabirsiinayaa waxba aan loo garan laakiin qaybta geli maayo lilmar'ati haweentii hadday gasho iyo walcabdi addoonkii hadduu dagaalamo waasabiyi ilmihii yaraa hadduu dagaalamo waalkaafiri gaalkii inxadaruu hadday dagaalka ka qayb galaan biidni alimaami imaamkii iyo madaamulka ogolaanshihiisa hadday ku dagaal galeen waxbaa laga sabiirsiin oo gacanta looga saari min arbacati akhmaasihaa afartan qaybood ee shanta soo hartay inta aan la qaybin baa wax looga tuurtuuri sidii dhaxal la qaybsanaya dadki yimid bay noqono waidaa xadara alqismata ulilqurbaa walyataama wlmasaakiinu farzuquuhum minu ishooda yayna dadka dhaxalka qaybsan ku dhicine wax uga tuuro indhahooda ka jeediya wey laakiin iyagu saami dadka ay la siman yihiin iyo qori la siman qaadan maayaan intani qaybna waa nas qaybna waa qiyaas amaa addoonku waa nas oo nabigana waxaa ka sugan alayhi salaatu wasalaam xadiid cumayr mawla abi laxmi la yihahdo oo imaamu axmed iyo daawud iyo tirmidi warinayaan oo saxiixa wuxuu leeyahy shahidtu khaybara maca saadati addoon laleeyahay buu ahaaye anigii raggii ilahaa baa dagaalkii khaybar joognay oo markaasay nabiga la hadleen waxay dhaheen ninkan ha loo ogolaada rasuulka ilaahay oo dagaalkiin u gala calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu yihi haye seeftaydaa la ii dhiibey buui goortii dagaalkii dhammaaday ee qaybta la gaaray baa waxaa loo sheegay fa ukbira annii mamluukun addoon inaan ahay oo laileeyahay baa loo sheegay fa amara lii bishayin min khursiyi lmataaci alaabta wixii yaryaraa ee burbur iyo jajab ahaa ee iska liitay buu yihi waxoogay ka siiya saami lama siinin yurbaku lahu waxbaa gacanta loo saari taas waa addoonkii waxaa soo haray haweentii ama caruurtii ama kaafirkii waxaa nabiga laga wariyey sala allahu alayh alih wasalam inay gabadh reer bani khifaara ka qayb gashay dagaal oo khaybar ahaa markaasuu xoolihii farabaka waxbuu gacanta uga saaray saami laakiin ma siin ibnu cabbaasna sidaba ay saxiixa waxaase imaam muslim warinaya wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam su-aalihii ka yimid bay ahaayeen xilligii cali nimankii khawaarijta ahay ee najskat alxaruuri su-aaluhu soo diray baa ka mid ahayd ibnu cabaasow haweenka iyo addoommada dagaalka hadday galaan saami ma la siinaya su-aashaasaa la soo weydiiyey markaasuu wuxuu yihi haweenka iyo addoommadu haweenka markuu ka hadlayo wuxuu yidhi haweenku nabigay dagaalka la tegi jireen sala allahu alayhi wasalam wa kaana yarda yurdahu lahunna waxbaa gacanta loo saari jiray fa amaa an yudraba lahunna bisahmin fala in saamin la siiyasa ma dhicin waxbaa loo garan jiray laakiin weligood qayb soo madax banaanoo saamia lama siin addoommadana sidaasaa la yeeli bui haddii addoommadii iyo haweenkii aan hayno baabulqiyaas baan inta kale la aadaynaa oo kaafirkii iyo majsabigii labadaba halkaasaan la aadaynaa oo maxaan leenahay markan oo kale fuqahadeenu qaabkay qiyaasa u sameeyaan waxaa weeye haweenkii waxaa la yidhi waa la sabirsiin dagaalna waa galeen ko addoonkiina waxaa la yidhi waa la sabirsiin dagaalkiina waa galay labadoodan maxaa midayn karoy wadaagi karaan oo xukunkaa loo wada siiyey way wadaan dagaal bay galeen waxay wadaagaan saami lama siinay sida dadkii kale galay waxaan raadinaynaa labadooda wax ka dhaxeeyo ay wadaagaan baabuljihaad marka la joogo waxaan soo helaynaa min ahli lwujuubi maaha haweenkana jihaadka min ahli wujuubi jihaadi maaha addoommadana min ahli wujuubi jihaadi ma aha waxaan leenahay haddaba cilada sababta loo siiyey ha galaane ahlulwujuub ma aha maxaan ka ka cid kasta oon ahlulwujuub ahayn oo dagaalka ka qayb gasha yurdau lahu walaa yusamu lahu waa la sawirsiin saamina male kuwan see la yeelay baan ka qaraacinaynaa waayo wixii kuwan ay saami ku waayeen bay yihiin caruurta yare marka dagaalka hadday galaan yurdahu lahu waxbaa gacanta loo saari waxbaa loo garan waxa loo garan yaraan iyo banaan waxaa saamayn laba arrimood horta waxaa meesha yaallee haniimada intuu leegyahay baa waxa lagu siiyey ama yaraadaa ama badnaadaa iyadoo yarayd wax haddii lagaa siiyo badan ba hadday farabadaaanta haddii lagaa siiyo aad saluub laftaada iyo ninka mas-uulka ee meesha jooga dadkan iyo say hawl u wada qabteen qiimeyntooda marka taqdiirka isagaa iska leh wuxuu yaraan iyo badnaanna waxa laga soo gooyey baa muuqaalkiisa inuu bixiyo leh taasaasaa la samaynayaa wainamaa tumlaku lghaniimatu haniimada waxaa lagu mulkiyaa bilqismati qayb aw ikhtiyaari tamalluki ama inaad adigu dooratoo tiraahdo qaybtaydii waan yeeshaya ogaada jumlada dambe wajih maaha laakiin jumlada dambe waa qaacida fiqhiga muarida wey baabuljihaad kaliya khaasku maaha wuxuu hadduu xaq mushtaraga yahay milkiga caamkaana aada wax ku leedahay waxaad qaybtaada ku milkiyi kartaa in la qaybiyo oo aada qaadato waa masala masalada labaad ee soo gasha waxaa weeye maal hadduu soo baxo bilqismati baa lagu milkiyaa masaladaasoo kalea waxaan ku soo marnay abaabu alqiraadi walmudaaraba mubacabuyucdaan kusoo marnay haddii sharikaddu ay shaqayso oo sanadkan xisaabtii la xiro oo faa'iidala ay ka soo baxda xisaabtii faa'iidadaa dadkii xoolaha isku lahaa waxay ku milkinayaan aas si khaasa gaar ahaan mudaarabada in la qaybsado haddii la yidhahdo faa'iidadii u daa mar labaad khasaarto lafihii baa la kabi oo faa'iidada waa tahay xisaabta hore ku baxday haddaad qaadato waad yeelan lahayd haddaadan qaadanin khasaarihii raasumaalka ku yimaadaa dib looga kabi manaa isku qaaciide weeye masalada iyo mas'aladan wainamaa tumlaku alghaniimatu bilqismati haniimada xoolahani waa xoolo sidii ribixii oo kaleeta wey ribixan waa la shaqeeyey midhaa ka soo baxay kanna waa la dagaalamay xoolaa ka soo baxay haniimaha xoolihii markii la qaybsadaa la leeyahay ciday gaar uga dhintaanna inta ka horaysa ma laha ma faa'iidatu wainamaa tumlaku lghaniimatu bilqismati laa yajuuzu baycuhaa qablaha intaan la qaybinin waan sii iibin ma dhihi kartid rahanna ma sii dhigi kartid nahaa can bayci maa laa yamlik can bayci maa lam yaqbid can ribxi maa lam yadman nusuustii o dhan baa ku qabanaysa weli maadan milkiin bimanaa milkigaagu ma caynoobin mana istiqraarin oo ma sugnaanin waa ma salabu salabka qofka waxa uu watay ihi faman qatala qofkii dila qatiila mid gaalada laga dilay isagu dila aw kafaa sharahu sharkiisa ka kaafiya muslimiinta wa kaana almaqtuuluna uu ahaa mumtanican nin isdifaacaya ee nin isdhiibay nin dilay aan ahayn nin isdhiibayoo maxbuus oo dishay adaaba qalad galayba mas-uulka inaad la sugtay ahayd imaamkaa taladale ahayd mumtanican nin isdifaacayo iska celinaya ahaa oo wagarara alqaatilu ninkan wax dilayna uu kediyo khatar geliyey binafsihi naftiisa fii qatlihi dilka ninkaas istaxaqa salabahu salabka wixii uu watay buu mudanayaa wahuwa salab waxaa la yidhaahdaa maxtawat yaduhu ninkan la diray gacantiisu waxay koobtay bi calayhi isaga fi lwaqcati goobta la joogo oo min farasin gaadiida ah. faras iyo wixii lamida ah. wa hiyaabin dhar ah wa silaaxin hub ah wa nafaqatin biil ah oo cuntiya wax lamida ah. wagayri daalika aan ahayn wuxuu lacag wato saacadda uu qabo kabaha uu qabo wixiisa adaa iska leh man qatala qatiilan falahu salabuhu khumusna laga goyn maayo leanna xadiidka axmed iyo abu daawuud ay wariyeen ee cawf ibnu maali cawf iyo khaalid ibn waliid dhex maray fa cawf baa kii ku lahaa khaalidow miyaadan ogeyn ana anabiya lam yukhamis salaba salabka inuusan khumus ka qaadin nabigu sow ma ogin markaasuu wuxuu yihi bala waana wa way jirtaa labada saxaabi waxay isla qireen nabigu salabka khumus kama qaadi jirin intaa waxaa masaa'ilka soo cosboonaaday salabka nin dagaalamay oo hubkiisa gatay oo reerkiisa biisha oo dharkiisa gatay oo qodiga iyo rasaasta ku jirtaba isagu iska leeyahay oo gaadiidkuu ku dagaalamaya gaadiid hadduu wata isagu iska leh ayaa laga hadlayey waxaa disha adaale haniimadana adaale xilligii cumar radi allahu canhu waxaa bilaabatay ciidanka in la diiwaan geliyo mushaarna loo qoro dadka ha la tiro koobo mushaar ha loo qoro qoysaskan aan waxaysanin biil iyo caydh ha la siiyo xilligii cumar baa bilaabay radia allahu canhu wa futuuxaadka islaamkana waasax bay noqdeen amwaal badanna dadki way soo gashay dawladdii islaamka way soo gashay atraaftii dawladdu ka dagaalamaysayna aada bay u kala fogaatay waxay u baahatay ciidamo joogto oo furinta taagnaada oo dhufaysku jira iyo kuwa dagaalka sii wada dadkii waagii hore xilliga nabi alay salaam dagaalka marka laga soo noqdo nin dukaankiisa furtay iyo nin beertiisa fashiyo nin xoolihiisa raacdaa lahaa reerkiisuu dhaqanayo markii la yidhaahda xaalad dagaal baa jirta meel baa la aadaya macasiba soo korodhay markaasuu nin walbaba intuu gurigiisa galo buu seeftiisiiyo hubkiisa boorka ka jafan jiray markaasaa la wada bixi jiro faraskaaga furo awrkaaga furo bariyaa soo labisay ahaan jirtay inta kale xoolahaaga dhaqo beertaada falo dukaankaaga furo suuqaaga ka xamaalo xaabadaada guray ahayd xaaladii sidaa ahayd ee reeraha lagu hayay markii dawlad islaamiya xilligii cumar roomaankii la jebiyey oo bershiyankii iyo furuskii la jebiyey oo qaarkood caasimadahoodii la qabsaday oo ilaa shaam islaamku gaaray oo ilaa xuduudda turkiya iyo iiraan uu derderay dafurimihii ciidan badan iyo gurmad isdabajooga iyo ciidan la diray iyo rag furin taagan iyo rag sanad iyo bilo maqnaadaa la noqday de ninkii intaa furinta ku jira bil meel iyo hadda meel loosii soconayu furin kaga jira reerka iyo ilmihiisee la yeeli dawladdiina dhaqaalay heshay markaasuu wuxuu bilaabay diiwaangelin waxaa timid mas'ale la yidhaahdo see dadka loo diiwaangelin yaa laga bilaabi raggii talada la dhex dhigay qaar waxay yidhaahdeen laba arrimood baa loo badnaa qaar waxaa la yidhi saxaabadaha laga bilaabo hana looga bilaabo saabiqatuhum fi lislaami si islaamkan ugu soo kala horeeyeen wa balaahuhum fi lislaami arajulu wa balaa ninka iyo waxtarkiisa dadka isku waxtar maaha isku waxqabadna maaha sida loo wax kala qabad badan yahay cumar arrintii waxoogay aada uma liqin ra'yigii kaleu aada ugu aada ugu soo dabcay oo isfuliyey oo isaga rag kamid ah uu kamid yahay qabeen oo ahaa meesha haddii saa la kala fiican la yidhaahdo horta aalu beyti nebiyi baa lagaga bilaabi siya nebiga loo kala xigo baa loo kala horeyn aalu beytka saa laga bilaabi ninba ninkuu xigo nabiga xigo yuu liiska ka horeyn diiwaanka markii dambana diiwaanku ciidan ekaane qoysaskii iyo dadkii iyo reerihii baa la tira koobay markaasaa dadka biil guryaha loogu geyn jiray biilkaa guryaha loogu geyi jiray dadka xoolihii markay farabateen marka hadda ciidankii diiwaankii intii ka dambaysay tii unbaa lasii hormariyey koox kooxii unug unug iyo korin horin iyo urur urur iyo guuto guuto waxaa tidhahdaba de sidaa unbaa loo sii qaybiyey qoladaasay ciidan u qaybisaba waa la biilaa intan oo dhan walidaalika ijtihaadaad mutaakhira waxaa jira leh salabka iyo haniimaduba maamulku baahidaa ciidanka wuu ka bixin karaa wixii ka soo harayna si dadka loo dhiirigeliyo ha la siiyo laakiin meel la islama dhigin weli fa ama alkhumusu khumuskii soo haray afar qaybood saasaan u qaybinay fa yuqsamu isaga laftiisaa loo sii qaybin calaa khamsatin aydan sidoo kale shan qaybood baa laga dhigay isagiina sahmun lilnabiyi sala allahu alay slam saami nabigaa lahaa oo markii uu joogay isaga u noqonayay isaga naftiisa reerihiisa hawshii kale la xiriirta iyo wixii ka soo hara oo uu danaha guud iyo hub iyo gaadiid dagaal iyo uu ku gado fa yusrafu bacdahu nabiga kadib waxaa loo leexinayaa fi lmasaalixi danaha guud min sadi suquuri furimaha dagaalka in lagu awdaa baahidooda lagu buuxiyaa suquur waxaa la yidhaahdaa furimaha dagaalku ka socdo waxaana suquur kaloo la yidhaahdaa dagaalku ka socda daqasab maaha meelaha xuduudaha ah ee mar kastaba dagaal ka dhici karo ciidanka xuduud jooga waa ciidan dagaal uheegana wau soo weerari karaa waxbaa kuga hosqaadkixi kara halka ciidanka magaalada jooga uu nabad isaga joogay in loo yeedho maahane kani waa dhufe isku bari meelaha xuduudaha ee dagaal ka dhici karoo dhan baa suhuur la yidhahdaa halkaa baahideeda in lagu baahi jiro wa arzaaqi lqudaati nimanka qudaada ee maxkamadaha fadhiya ee ilmahoodii iyo reerkooda u shaqaysan waayey subixii buu imanayaa labadana is haysata suu labun u kala xukumaya markuu gurigii yimaado gurigii iyo ilmihii iyo reerkii raashin iyo biil bay rabaan dadkii way shaqo tageen haddii ninkii iska shaqo tag la yidhahdo adiga ilmaha u shaqaysana yaa wax kala xukumi maslaxad dhan buu hayaa kuwaana waxaa weeye iyagana waa laga biil arsaaqdooda waa biilkooda waalmuadiniina iyo dadka muadiniinta ah nin shaqaysanaya oo xamaalanaya hal masjid salaadii iyo adaankii ma ilaalin karo waayo shaqadu barna duhurkii bay kula fogaan barna casarkii bay kula taraari nin shaqo cayrinayana salaadiisu meeshay ku qabata masaajidka u dhow buu ku leexdaa haddii la yidhahdo masaajidka ayaan duhur lagaa waayin oo yaan casar lagaa waayin oo yaan maqrib lagaa waayin oo cisho lagaa waayin oo fajarka lagaa waayin meel dheer ma aadi kartid ninka waa lagu xidhan yahay wuxuu samayn karo waa wax yar yar oo meelahanu haddana fallaari gadaal kaga taagan tahayo uu gadaal uga sii cararayo ninkaas oo kaleetana arsaaqdooda in laga bixiyo wanaxwihi wixii dadka lamidkaa dhammaan dadka danaha caamka u taagan oo toodii aan qabsan karin hadday toodii aadaanna tii guud ay dayacmayso o dhan dadkaasaa iyagana wax laga bixinayaa buu lehi arrimahaasna waxaa una sala nabigu sala allahu alayh alih wasalam inuu ku bixin jiray wixii ka soo hara fi lkuraaci wasilaaxi hubka iyo qalabka dagaalka qalabka dagaalkuna waa dan guudo difaaci guudo ummadda wey danaha guudna qaarkood qaarka kale la xugun yahay wasahmu haddii hal su-aala timaado oo nabigu ala slam wuxuu xaq u lahaa ilmihiisi iyo dadkiisii maa la siiyo maxaa dad guudu loogu leexin nin kastaba wuxuu xaq u lahaa ilmihiisaa dhaxlee nabigaa ka dardaarmay oo wuxuu yihi naxnu macaashir alambiyaai laa nuuras ambiya haddaanahay nalama dhaxlo maa taraknaahu sadaqa waxaanu ka tagnaa sadaqa wey riwaayada qaarkood saxiinka waxay leeyihiin laa yaqtasimu warahatii dinaaran hal shilina qaybsan maayaan dadkaan idin dhexlaya maa taraktu bacda nafaqati nisaai wa maunati caamilii fa huwa sadaqa waxaan ka tago ninka shaqaynayay markii ijaarkiisa laga gooyo haweenkana nafaqa xaasaskaygana biilkooda laga siiyo sadaqa wey walaa waxaan dhalay walaa waxla dhashay baan waxba qaybsanayn oo raxim iyo qaraabo iyo casaba iyo ahaa marka halkaa dadkiisii hala siiya khaaska ahaa baa ku hadhay qaraabada guudna wa sahmun saami shantaa kamida lidawi lqurbaa dadka qaraabada u ah baa la siiya nabiga oo min bani haashimin wa bani lmualibi ah labadaa qoys baa iskale nabigaana labadooda siiyey afar oday oo walaalo oo reer bani cabdimanaaf bay ahaayeen haashim iyo mualib labay ahaayeen cabdishams iyo cabdidaarna labay ahaayeen afartaa waa isku aabbo laakiin waxaa si gaara ah tan iyo jaahiliyadii xulafo u ahaan jiray bani hashim iyo bani mualib hashim mualib dadkay dhaleen si gaar ah ay xulafo u ahaan jireen iyagoo nabiga aan rumaynin ree bani mualib shicba abu aalib markii go'doominta iyo cunaqabataynta lagu siiyey sameeyey dadkii cunaqabataynta la galay way ahayn meelaan reer beni haashim kaga harna ma jirto ihahdeen walidaalika markuu nabigu labadaa qolo siiyey bay laba ninoo ka socota labadii qoysee kalaa yimid oo bani cabdishams iyo bani cabdidaara waxay rasuulka ilaahay qoyska reer beni haashim ma inkirayna wixii la siiyo dee adaaba ka dhashay dawilqurbaa wey laakiin nimankan kale siisee banilmualib iyo annagu waan kuu simannahay maxaa iyagana wax siiyey anana naqadiyey markaasuu wuxuu ku yihi inamaa banuu haashimin wa banu lmualibi shayun waaxidin hal mid bay isku yihiin lam yufaariquuna fii jaahiliyatin walaa islaam haddii jaahiliye lagu jiray haddii la islaamay dhib iyo dheef baan weligood wada qabi jirray buu reer bani haashim iyo reer bani mualib marka nimankii gaalnimo iyo islaamnimaba dhib iyo dheef nala qabay dhalashun baad noo siman tihiine dheefta qaybsiga noolama siinaanaysaan waayo dhibka lamaydaan sinayn wlunmu bilurmi inaad dhibka ka cararta dheebtana la qaybsato ha socod maaha saasaan anagu aydinka muteen lidakari qofka raggii milu xadil unsayayni laba haweene saamigood buu qaadanaya maadaama xaq siman uu yahay sidii dhaxalkiinba loo qaybsan way wasahmun saamiga saddexaadna lilyataama agoontaa iskale alfuqaraai waxba haysanin adoon akniyaa malaha laakiin addoonta fuqaradaa iskale wasahmun saamina lilmasaakiini baa iskale wasahmun saamina libni sabiili musaafiriinta iskale waclamuu ana maa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidi lqurbaa walyataama wlmasaakiin wabni sabiil saddexdaa qur-aanku shantaa qur-aanku siiyey wey intaana haniimada axkaamteedaan kaga baxayna waa kitaabka mukhtasaree siduu u gaaban yahay isaga gaabnaato faslun manaa fii caqdi ljizyati wey jizyadii in laga qaado fasalkana abwaabuljihaad ugu dambeeya wuxuu kaga hadlayaa aahaaru ljihaadi xoolo gaaladii laga qabsaday bay ahayd aahaaru ljihaadi waxaa kaloo ahaa maxaabiistii la qabsaday iyo axkaamteeda aahaaru ljihaadi waxaa ka mida inay ogolaadeen heshiis gaaladii heshiis iyo nabad inay ogolaadaan heshiiskii iyo nabaddii waa laba qaybood midna waa cahdi iyo sulxi baa la yidhaahdaa oo iyagoo madax bannaan oo maamulkoodii ah oon ina soo hoosgelaynin baa dagaalki iyo xabad joojin iyo nabad baan ku heshiinay taasi waa baab sidii nabigu maka ula heshiiyey iyo quraysh qaybina waa qayb laga adkaaday markay arkeen culayskii iyo in laga adkaanayo yaa waxay dhaheen niman yahu dagaalka naga joojiya waa niman yar tabar dareeyey dagaalka naga daaya dawladdiina raciyaddeeda baan ka mid noqonaynaa markaasaa jizye laga qaadi koodhi kii laynaga qaadi jiray soo garan waagii talyaani iyo ingiriisina haystay kii laynaga qaadi jiray wey ninkii adkaanaa koodhi qaade de haddaan ka adkaano koodhin baynu ka qaadi lahayn sooma horena waa ugu qaadi jirnay ama gabaradhe meelaha qaarkood sida laga isticmaalo marka jizyadu waa wax madaxa qofka laga qaadayo bedelkii zakadana sanadkii mar la bixinayo sanadkiibaa mar la bixin madax dad baana laga qaaday xoolaha laga qaadaya sanadkii waxna way ku mudanayaan oo xuquuqa iyo nabadda ay qaateen oo ah in la nabadgeliyo lana difaaco bay ku mudan oo haddii cid kale soo weerarto oo gaala ah waa la difaaci mid kalena ujeeddaduna in lagu difaaco dakli dhaqaalana ka soo gala ujeeddada asaasiga ah ma aha ujeeddada asaasiga ee qur-aanku sheegay haayada xikmadda waxaa weeye nin la maamulo madaxiisana lacag ka bixiya shuruudda soo socotana inuu aqbala ay qasab tahay shuruuddan uu aqbalaya wuxuu qirayaa inuu yahay muwaadin daraja taaniya muwaadinka darajada koowaad waa muslimka adna muslimkaad ka yar hoosaysaa walidaalika marka uu bixinayo can yadin wahum saakiruuna dulli buu dareemaya waa inuu dulli dareemaa ujeeddadu maxay tahay inuu yihahdo ruuxan dulligaabaa maaintaa isaga baxday iskaba shahaadada oo dadkan la sinaati marka waa arrin waxoogay yar cadaadisaho cadaadis inuu yar dareemo si uu uga bixi karana baabkii islaamka ee ka bixitaankana loo furo de xaggan haddii laga riiye xaggana loo furo in badan baa xagga uga bixi war dadkayga la sinaada iga tag sidaa ku islaami tucqadu dimmatu caqdiga dimada waxaa loo guntaayoo caqdiga iyo heshiis lala galaa lilyahuudi waannasaara waalmajuusi yuhuudda iyo nasaarada iyo majuusta ama isku soo ururiyo dadka kitaabka haysta ama shibhu kitaabka haysta ama nas khaasa ku soo arooray waxaan ognahay ilahi subxana watacaala ambiyadu soo diray way badnaayeen rusulan mubashiriina wa mundiriina kutubta baaqiga ee hadda la hayana laba diimoodun baa ka jiroo yahuud iyo nasaara ahlulkitaab la isku yidhaahdo laakiin waxaan inta ahayno suxufu ibraahiima baa jirtay wa muusa adyaan iyo diyaanaad ambiyo kale laga soo gaaray aakhirkiina la taxriifiyo wax laga bedelay baqaayaadna ay ka jiraan baa jira oo carabi oo markii nabigu imanaya alai salaam baqaayaa min diini ibraahim bay haysteen oon kita ahlkitaabeynka aan ahayn wixii shubhatu kitaab leh oo usuusha diintoodu annadii baan ka soo jeednaa lehna shubhatu kitaab baa la yidhaahdaayo waa la raacin majuustu ma ka mid baa mise waa si gaaray u madax bannaan tahay qowlaani liahli lcilmi qolo waxay yidhaahdeen dabcaabudkani diin la taxriifiyo ambiyadii shubhatu kitaabin wey qolo waxay dhaheen may waa waxaan midna ahaynoo laakiin daliil gaara ku soo arooray iyo waliman dakala jizyadaa kuwaa laga qaadayo qur-aanku waa sheego wuxuu yidhi qaatilu ladiina laa yu'minuuna biاllahi walaa biاlyawmi اlaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saagiruun min aladiina uutuu lkitaab yuhuudiya nasaro halkaasa lagu sheegay majuusta sawma aha nabigaa majuusu hajara ka qaaday jizyada cumar baa diiday inuu ka qaado ilaa saxaabada qaar ka mida ay ka marag iyo markhaati kaceen inuu nabigu ka qaaday markaasuu jizye ka qaaday taana daliil baa loo helay gaara kuwan ahlu kitaab weeye haddii la yidhi oo diintoodiina inuu taxriif galoy wax badan ka bedeleenna aan hubno qur-aankuba inoo sheegay ciddii haba bedelaanuu haka weynaada bedelkii usuul nabi kalaan ku abtirsanaynaa dhahda kuwanaa shabax ka dhaxeeyaa qof wuxuu xugun masaladuna masaladaisi u shabahdo baa la raaciya iyagana raaci saasaa lagu galay waliman dakala qofkii gala fii diini lyahuudi wاnasaara diinta yahuudi iyo kiristanka qabla naski intaan la naskinayn nebi maxamed lasoo dirin iyo watabdiili intaan la bedelinee diintooda aynan taxriifinin tabdiilkuna waa intay diintu saxda ahayd dadkay usuushoodii gashay wey naskuna waa nabi maxamed ka hor binaan calayhi madhabka shaaficiyadu waxay rajaxayaan cid kasta oo diintan kiristanka gashay iyo yuhuudda bacda muxammadin jizye laga qaadi maayo ahlu kitaab saxa maaha cid kasta oo la ogaada markii diinta ay taxriifiyeen kadib inay galeenna waa sidoo kale muxaririintii dambe ee fiqiga shaaficigu labadan mas'ala way kala qaadeen waxay dhaheen bacda tabdiil dadkii galay ahlu kitaab wey laakiin bacda naski nabi maxamed kadib dadkii kristan galay ahlu kitaab maaha masaladan waxaa saa taxriirinaya qamarayga qamarayn mataqaanaa shaaficiyadu waxay leeyihiin shaykayn iyo qamarayn shaykayn hadday ku yidhaahdaan waa nawowi iyo raafici innaga soomaalida qamarayn kale marka soomaalideenna hadday qamaraynka ku taallaa ku dhahaan waa tuxfatulmuxtaajkii ibnu xajar alhaytami iyo nihaayatulmuxtaajkii ramli ee labada minhaajka sharxayay labadooduba nihaayatmuxtaaj ramli fi nihaayat lmuxtaaj iyo alhaytami fii tuxfat lmuxtaaj masalada tabdiilkaay soo reebayaana waxay leeyiin tabdiilkan lama ogaan karee nabigu kuwuu soo gaarayba markii la bedelay kadib baad gasheen ma dhihin saa darteed walow bacda tabdiiliba ha galaane dhib ma laha laakiin qabla naski baa shardiga ah. waana masala khilaafiya fuqahada wsaamiratu wsaabiatu in waafaquuhum fii asli diinihim wasaamiratu nimanka saamiriyiinta la yihahdaa laga qaadi wasaabiatu nimanka saabiada la yidhaahdaa laga qaadi asaabiuuna qur-aanka in badan sheego in waafaquuhum hadday ahlu kitaabka waafaqaan fii asli diinihim asalka diintooda waxay ku salaysan tahay labadan firqo ee firqa saamira la yidhahdo ama saamiriyiinta la yidhaahdo iyo saabi'iinta kuwa la yidhaahdo waa firaq ahlulkitaabku ay lahaayeeno daa waabciin iyo alaaa waabciinkii kamida wy itnaan wasabciinkii kamida laakiin inxiraafku uu la fogaaday alaa khilaafin saamiradu markaa waxay leeyihiin waxaa loo tirinayaa saamiri ninkii ahaa muarikiinti iyo israaili waxay dhaha musa saamiri baa la dhihi jiray laakiin qur-aanku saamirin bu inoo sheegay saabiyada culamada qayb baa diidan oo leh asalkooda ahlukitaab ma ahane waa qowmkii baabiliyiintii nabi ibraahim loo soo diray ee cubaadulkawaakib xidigaha caabudi jiray wey ee nabi ibraahim uu la hadlaye falamaa ra'a qamara baaian iyo shamsa baaikatan iyou la hadlaye cubaadulkawaakib baa saabia la yidhahdaa calaa khilaafin bayna ahli lcilm waliman tamasaka qofkii qabsadana jizya laga qaadi bidiini ibraahiima diintii nabi ibraahim baqaayaadkeeda aw ayrihi cid aan ibraahim ahayn oo min alambiyaai kamida calayhim asalaatu wasalaam walaa yucqadu jizye loo caqidi maayo lagula heshiin maayo liwathaniyin sanam caabud ku sanam iyo geed iyo dhagax iyo dibi iyo dameer caabuda iyo mid dad caabuda isaga laga aqbali maayo walaa man laa kitaaba lahu cidaan kitaab haysanina laga aqbali maayo walaa shubhata kitaabin waxan kitaab si uu shabaho usuushiisaa kasoo jeeda laleeyahay aan haysanina laga aqbali maayo un laba qolaa u badan wataniyiin iyo dahriyiin wataniyiintuna waa wax kastoo geed iyo dhagax iyo sanam caabudow dahriyiintuna waa kuweenan ay la yidhaahdeen laadiinkaa wey maxaad rumaysan tahay waxba waa hore idinku sheegay nin soomaaliya oo cayd badnaada la baa layidhi cayd ugu xun ee dad cayda maxay tahay markaasuu wuxuu yihi waxba yaho inta kaleo dhan way wasakaysaa mogta nimankanna halkiibay is idhaahdaan war maxaa tahay yaa tahay waxba diinteen tahay waxba maxaad rumaysan tahay waxba de sidaa uu waxba u yidhi buu waxba u yahay isagana sooma waxaa lagu dhaariyaa marka qor iyo xero aidu baa la yidhahdaayo ayduudan lagu leeyahay ma diintaadaad ku dhaaran mise qor iyo xeraad ku dhaaran baa lagu dhihi dad badan baa qodh iyo xeradood ku dhaarta marka walaa yasixu ma asaxay ay maanta u tegi doonaa dhaarta ilaa bisharayni laba shardi buu caqdiga dimadu ku asaxaa ko iltizaamu axkaami lislaami axkaamta islaamkaee daahirkaa inay ogolaadaan ay aqbalaan siyaadada iyo maamulka iyo xukunka islaamkaa iskale o laba waa badluljizyati jizyadaana sanadgu inay dhiibaan labadaa hadday ogolaadaan markaasay ahlukitaab ahlu noqonayaan imisaa laga qaadi wa aqaluhaa waxaa u yar dinaarun hal shilin oo dahaba ah min kulli shaksin qof kasta asalna waxaa xadiidkii mucaade saxiixa ahaa ee imaam abu daawuud iyo sunanku ay warinayeen nabigu yaman markuu u diray hadaladii waxaa kamid ah inaka taati qowma ahla kitaabin baad u tegi doontaa waxyaabihii loo diray waxaa ka mid ahaa jizye in waa ka aqbalo jizyadii mucaad haddaba nabigu wuxuu amray amarahu an yaakuda min kuli xaalimin diinaaran aw cidlahu mucaafiriya waxaa la yihi qof kastoo qaangaara hal diinaar ka qaad ama qiimihiisa oo dharka mucaafirka la yihahda yama laga isticmaalaa diinaarkaa shilinka ama wuxu dhigma inta uu xilligan u dhigmaya halkii diinaar imise garaan oo dahab u ahaa intaa garaan oo dahab ahaabaa sanadkii laga rabaa intaasoo garaam oo dahaba ah. seed ka ogaan inta garaame uu ahaa dahabka zakadu gasho waa siddeetan iyo shan garaam siddeetan iyo shan garaam waxay u dhigmaan labaatan diinaar shan iyo siddeetan u qaybi labaatan diinaar halkaa diinaarkii inta garaam ee u ahaabaa kaaga soo bixi soo ma afar iyo jacab yar baa raacay waayo haddaad labaatan afar ku dhufata siddeetan garaan bay tegi shantii un baad labaatanka u qaybin marka jacab intaasoo garaan afar iyo wax garaan dahaba ama qiimaha ay joogaan baa sanadkii laga rabaa laakiin min kulli xaalimin qaangaar wey halkaa maxaa ka soo baxay sabigii inaan laga rabin wa akaruhaa tan ugu badanna maa taraadaw calayhi waxay ku heshiiyaan wy qiimo ka badan ma lagula heshiin karaa haa oo aataar aan sugnayn baa jirto loo daliishadayo nabigu ahlu aylata inuu saddex boqoloo diinaar kula heshiiyey iyo ciddii muslin ee marta aarkaasi intaan arkay ma sugno madaaruhu wuxuu ku wareegayaa ibraahim ibni muxamed ibni abi yaxya aslami ninkaasna aimadu in badan intooda badan meel fog bay kaga soo hareeno ilaa abu daawuud uu saaxibu sunan yihi ruknu min arkaani kelib tiirasha beentu ku taagan tahay mid kamidu ahaa lakin waxaa laga yaaba uma qasti jirine nooca qaflaa inay jirtay baa dhici karta wa tu'khadu minhu waa laga qaadayaa birifqin si tartiibaa ah looga qaadiyo lagu dhibi maayo kasaa'iri duyuuni sida daymahoo kalena waaba qiyaasanaynaabuu leeyahy raxima allaahu rajulan samxan idaa baaca samxan idaa ashtaraa samxan ida qtadaa hadduu ka gudanayo qofku wixii lagu lahaana si tartiib iyo rifqi iyo tureen kaga weydiisa taasay gelaysaa buu leh walaa tuukhadu laga qaadi maayo min imra'atin qof dumara laga qaadi maayo wa sabiyin ilmo yar laga qaadi maayo wa majnuunin qof waalan laga qaadi maayo iyo wa cabdin adoon midna laga qaadi maayo waxay leeyihiin jizyadani heshiiskay ku timid muqaabila alqitaali wey afartaasina ahlulqitaali ma ahayn addoommadii oo casiifankii xukunkiisa qaadanayaan almar'atu wasabiyu iyana de iyagana majnuunna xukmu sabi buu qabaaye iyagu maba ahaynba saas darteed jizyadu ninkii dagaalamayey dagaalkiina laga daayey bedelkeedii buu bixinayaa arajul baaliu iyo marka halkaasay ahayd min kulli xaaliminna lafdu tadkiir buu ku soo arooroo dakarin baaliqan buu tilmaamayaa amaa addoonku casiifanti bay ku saareen wayulzamuuna biaxkaamina axkaamtayadaa lagu laazimin oo lagu waajibin min damaani nafsi naftii guditaankeeda naf hadday dilaan calaa shariicatinaa bay ku gudayaan qisaas ama diyo walcirdi cirdiga baabulqadafiya hadday galaanna iyadana baabkii axkaamu shariicadeennaay marayaan walmaali maal iyo haddii ay timaadana waxay marayaan axkaamtii shariicadeenna wayuxaddowna lizinaa wasariqati waa loo xadi xataa diyaanaadkooda ay xaraam ku tahay laa lisukri hadday khamri cabaan la xadi maayo waayo fii diinihim xaraam kuma aha loona diidi maayo ama zinada iyo sariqadu xataa diyaanaadkooday xaraam ku tahay nabiguna kuwii zinaystay iyaga ka mida ah loo keenay rajmi buu amray amaa khamriga waxay leeyihin xilligii nabiga iyo saxaabaduba khamrigooday wadan jireen juuqna looma dhihi jirin walidaalika xilligii cumar jizyada uu ka qaadi jiray maro badan baynu soo marnay waa kii niman dhallinyaro ah oo loo diray ay ku dhaheen wax kale ma haynee dee qumbayowgan khamriga aqaata ama tanagyadan kumba garan mayaan iyaga yararke tanagyada iyo meesha ugu jireen ashuumadii ah way la soo dideen wuxuu yihi war waa sidee wax kalay waayeen wulluuhum baycahaa wakhuduu minhum amanahaa war iyagu ha iibiyaan bui annaga lacagtuna hanoo keenaan annagu gadi mayna qaali mayna u celiye walidaalika ninka dimiga khamrigiisa inaad daadisa lama ogola liannahu fii caqiidatihim wa diinihim xaraam ma aha ictiqaadaadkuna acmaal badan bay taiiriyaan ayib intaa wixii ka badan ee ka dambeeyaay waa ijtihaadaad iyo qaar nusuus leh masalada soo socota hal maqsuud bay leedahay xataa yuctu jizyata can yadin wahum saakiruuna soo dhihin inay mujtamaca muslimka ah ka yar hooseeya yihiin inay dareemaan baa la rabaa wax kasta oo keenaya curfiga zamanka iyo makaanka la joogo inay ama la siman yihiin ama kaba sarayn karaan looma ogola hadday dhisman noqoto hadday dhar noqoto hadday deegaan noqoto waa laga ilaalina laba labadaba iyaguna inay dareemaan baa laga rabaa ilmihii muslimiintuna dee kuwanoo saro malay hadday arkaan diintoodayba jeclaan soo maha waxa hadda loo dabayaacayo iyagii baa dushay naga saaran sooma annaasu calaa diini muluukihim wey kor hadday maraan kufrigaaba qiimo yeelan qofkuna diintiisu waxa uu yahay bay la tahay saas darteed wayatamayazuuna way ka socnaanayaan dadka fi libaasi dharka iyo wazanaaniiri suunka korka laga xirto waagaa waxaa jiri jiray zina zunaar baa la dhihi jiray jamcu zanaaniir waa jamcu zunaar waxay qabi jireen suu weyn baa korka looga xidhi jiray oo marka la arka lagu gartay inuu ahlu kitaabkii dimadii iyo gaaladii u yahay uu gaal yaha laga garto astaan lagu gartay yeelanayaan oo marka lasoo soo maro rag iyo dumarba si aan loogu qaldamin asalaamu calaykum kii baa qalad iman waxaa iman berri hadhow guul iyo zawaaj baa iman de muslimkii hadday ku dhex qaldamaan hadhow yaaba garanba janaazadii baan la kala garanayn saas darteed fi lmalbasi halkaa mas'ale iyo baab weyn oo fiqhi ah ka furmay oo la yidhaahdo atashabuhu bilkufaari iyagana dharkaa gaarkaa ah xirtaan kadib muslimkii ma la ogol yahay inaad zunaarkii soo xirato suunkii gaalada lagu aqoon jiray ma soo xidhan kartaa may man tashabaha biqawmin fahuwa minhum baad geli walidalika imaamu shaafici baa xadiid sheegay mas'alo markaasaa waxaa la yidhi xadiidku ma saxiixba markaasuu yidhi haa ma ku camal falaysaa baa la yidhi marka ma qaadanaysaa xadiidka marka intuu xanaaqoo ninkii fiiriyey bu wuxuu ku yidhi ataraa fii wasati zunaaran waraa masuunkii gaalada caloshayda ka muuqda buu yidhi xadiidku nabi waa saxiix ma qaadan maxay tahay su-aal xumida masuunkii ahlu kitaabka iga muuqdo bimacnaa nabigaa yidhi waana ka sugan tahay ma qaadan maya su-aashaad inaad weydiisaa khalada ma asaxay maya la geray laakiin ma asaxay ha ma qaadan waa khalad bu cidda warka nebiga oo ka sugan diidahay waa cidda aan rumaysnayn ninkii muslim ee berri zunaarkii soo xidha see la yeeli isagoo ku xaragoonayaba haddaan aragno cinda akari fuqahaai kafar haddaan maanic jirto waa kufri waxa lanna qofka wixii waa astaanta shicaar gaal khaas u ah haddii uu qaato ligayri xaajatin uu u qaato ridaabay kutus iyo inuu jecel yahay haddii ay mukafir tahay limaslaxa ma loo qaadan karaa nacam cinda akar اfuqahaai lilmaslaxa raajixa wain kaanat fii aslihaa mukafiran haba noqotee lilmaslaxa raajixa waa loo qaadan karaa iyo lidaruura waxay fuqahadu tamhiiliyeen laba labadaba qayb waxay dhaheen haddii uu u qaato dharkii gaalada khaaska u ahaa khawfa albardi waalxari jaaza qabow dhaxan baad joogi weyda caawa inaad iska xirata way banaantay wax kale hadaad weydo kuleyl baad joogi weyda way banaantay waxaa kaloo ah lilxarbina waa loo waa loo qaadan karaa xarbiga waa laba weji inaad meel dhex marta rabtood xog iyo sir iyo kasoo ururiso waad xidhan kartaa bay fuqahadu yidhahdeen waxaa labada yidhaahdeen ficlanna ay sameeyeen fuqahadii muslimiinta iyo in badan aimadoodii in ama fal la fuliyaa la rabaa ama dad muslimiina in la badbaadiyaa la rabaa xilligii salaaxudiin alayubi laba dhacdaa dhacday midi waxay ahayd bayrut agteeda baa muslimiin lagu go'doomiyey xilli badxidheen ana waa soo dhowaa qayday soo dirsadeenoo waxay yidhaahdeen rag soo dhuuntay raashinku waa naga go-ayaa badii oo dhanna faransigii doomihiisii baa taagan faransigii doomihiisii baa taagan meel loo maro male difaac adagna meesha way kaga jiraan wuxuu sameeyey laba doomood oo kuwii faransiga laga qabsaday ah oo astaantoodii iyo calaamadahoodii weli ku yaallaan buu raashin ka soo buuxiyey ciidan baa laga soo buuxiyey oo garhka laga soo wada xiiray ayd iyo doofaarana waa lagu soo guray iyagaa ayd iyo doofaarada wate iyagii baa laysu soo ekaysiiyey markaasaa badoo dabeel kacaysaa bahalihii la kiciyey markay ka soo horbaxaanba calaamadihii dharkoodii waxu egna ciidankii waa qaateen iyagii waxay moodayeen doontu waa doomahoodii doofaarkii iyo aygiina waa ku jiraan dadkani wax gadh male leh ma lehe waa nimankii wada gadhxiro iyagii u wada egwey kuway soo aqbalaanba iyagin bay moodayaan war joojiya ooji war dabayshaana wadatay leeyihiin marka waxay leeyihin wala meeshaa u socotaan nimankii muslimiinta idinka horeey wallahi waan kari laanahay waa celinaynaa dabayshaana wadata ilaa ciidankii iyo zaadkii iyo sahaydi ay geeyeen kadibna ciidankii kale xooga badnaabaa gadaal ka yimid oo dagaalka meeshay ka kici nimankii marna laba nin buu dilay nin raahib ahaa khaiirna ahaa meel lagu ilaaliyana ku jiray boqorna ahaa sida subki uu sheegaya ashbaahu anadaair buu laba nin u diray subki wuxuu leeya marka labadii nin dharkii ruhbaanada ay qaateen inay kristan yihiin bay sheegteen oo laba baadari yihiin meesha bay baadarinimo ugu tageen mudday la joogeen wuxuu leya waa laabudda inay cibaadaad la sameeyaan haddii kale baadari cibaadaysan waa la shakin maalinkay haad ka heleen bay kala gooyeen kaasay iska soo noqdeen dhacdooyinkaasa taariikhda hore u dhici jiray kaasay su-aal waxay keentay ah oo shay mukafira ah limaslaxa raajixa ma loogu dhici karaa ma loo samayn karaa masale baxsigeedu dheer yahay weeye mar baan munaasabaad kaga hadli doonaa nusuus fara badaa anaa ah xawla haada ah baan mar munaasabad keligeed kaga hadli doonaa laakiin keligeed baan ka hadli haddaan idhaahdo toban xalaqa igu gaari laakiin mar baa ishaari doona haddii aan la yidhaahdo laakiin masaladaa tashabuha aan la ogolayn hadday maslaxa raajixa iyo daruuro timaado jamhuurta fuqahadu shaaficiyadu ka mid yihiin waa baneeyeen mawsuuca alfiqhiya alkuweytiyaana soo khulaasiiye madaahibtoo dhan halkaasaa talkhiiska helaysaa wayakuunu waxaa ahaanaya fii riqaabihim qortana jarasun gambaleel baa loo xiraya ama koor baa loo xidhide fi lxamaami musqulaha caamkaa markay gelayaanna wax muujiyo dhalowdhalow kasiyaa loo xihi bay yihahdeen mana astaan muujisan weeye laakiin wax dalaail khaas oo nas khaasa ma laha walaa yarkabuuna farasan gaadiidka qaaliga ah inay fulaan loo ogolaan maayo wey aras bal bigaalan aw xamiiran ama fard ama baqal ama dameer bay fuuli gaadiidka dabaqada horaa inay qaataan loo ogolaan maayo mid ka yar hooseeyaa laleeyahay qaata oo cardan wuxuu leeyahay waxaa looga jeeda ereygaa cardan aan isweynaysiin ahayn cardan isweynaysiin la-aan walaa yubda-una lagu bilaabi maayo bisalaamin salaanta lagu bilaabi maayo salaanta islaamka ee assalaamu calaykum baa loo jeedaa in lagu bilaabo lama ogola oo nabigaa reebay calayhi salaatu wasalaam waha ku bilaabina bu laa tabda yahuuda wala nasaara bisalaam salaamta laga hadlaya waa tan islaamka hadday iyaguna salaabaan hadday idin salaamaanna faquluu waalaykum waalaykum ugu jawaab haddaba waa laba masalo mas'alada waxaan taa ahayn ma lagu bilaabi karaayo sabaax alkhayr iyo seed ku barideen iyo subax wanaagsan iyo ama carabi ha noqoto ama cajam ha noqote ma lagu bilaabi karaa nacam cinda aljamhuuri iyo daahirka nasuhaa laakiin xanaabilada masalada mutashadidiina oo maya kayfa asbaxta xataa laguma bilaabi kara leh waana ra'yi daciifa waxaana tilmaamaya kow rasaaishii nabigu diri jiray sabil muluki salaamu calaa man ittabaca alhudaa buu ku bilaabi jiray waa taxiyada gaalada lagu salaamo salaamu calaa man ittabaca alhudaa waa salaam bilowgeed waxaa labadoo tilmaamaya camalkii saxaabada ibnu mascuud iyo rag lamid radi allahu canhu ardaahu waxay gaalada markay salaamayaan gacantay ku salaami jireen walidalika imaam daarimi aarka ibn mascuud iyo markuu warinaya wuxuu baabaynayaa man sallama cala dimiyi bilishaarati dimiga ninkii gacan ku salaama salaamu calaykum ma dhihin lakin gacantu u taagay gacanutaagga waa la ogolyahay muslimkaa gacanutaagga la diidan yahay marka in la salaamay salaamtan kale waa caadi waa lagu bilaabi karaa hadduu isalaamo asalka waxaad dhihi wacalaykum wacalaykum asalaam ma dhihi karaa daahirka xadiidku faquluu wacalaykum wey laakiin cilada xadiidku uu tilmaamay nabigu wuu sababeeyey sala allahu alayh alih wasalam oo wuxuu yidhi faina alyahuuda taqulu assaamu calaykum allah nag idinka dhiga way cudur iyo geeri allah idinku salido sam salaamu maaha lakin salaamu calaykum bu ku leey laankiibu yar qarinaya waa hadal dalab leh maadaama ay dalabtaa leeyihiin wa calaykum dhaha culamada qaar ba waxay dhahen halkaa waxaa laga fahmayaa hadduu si cad asalaamu calaykum u yidhaahdo wa calaykum asalaam baa la dhihi imaamu nawowi xadiis qisada markuu ka hadlaya fii sharxi muslim saxaabo badan buu ka soo guurinaya wa calaykum asalaam inay dhihi jireen markay si cad u cadaystaan oo ilaahayaan hadalka dalba dalabta ku jira marka laga baqaya wa calaykum la dhihi hadday caydaystaan wa calaykum salaam baa la dhihi masala khilaafiya mashhuura wayulja'uuna waxaa loo dhibaatagelinayaayo lagu riixayaa ilaa abyaqi ariiqi waddada dhinaceeda ciriiriga ah. waddada haddii la hor yimaado waddada bartankeed iyagu inay qabsadaan maaha waa inay dhinaca maraan markii sideedaba waddada la hor yimaado laba qof isaga hor yimaadaan oo qof midkood la xurmaynayo marka la xurmaynayaa gees u bayra u bata mise kan la xurmaynayaa bartanka haysta abcan hadduu nin madax iyo nin waayeel iyo nin culamiya kaa hor yimaado waddada dhinac wada leexan soo maaha waa in la baraa dhaqankana lala qabadsiiyaa qofka muslimka ixtiraam iyo qadarin buu kaa mudan yahay kulama sina wadada dhexdeeda markaa isaga hor timaadaan waa adugu inaad ka leexato inuu kaa leexda maaha macnaheeda hala dila maa hala ceyrsana maaha magaalo manchester la yihaahdo dalinyaroo jooga ba xadiikaa nabigu yihi faidaa laqiitumuu laqiitum axadan fii ariiqin fabtaruu ilaa adiiqihi u qalad u fahmay xadiidkuu meel ka soo dhegaystay uu soo baxay gaari buu watay islaamo waayelo wada socda ku soo cayriyay deedna gaaridii <laughs> or markeeda ka baxe gaal gaal dhalay nabigu sooma dhihin fabtaruu ilaa adiiqihi sidaas maaha ah, dad nafahayso inuu laayo ka yaabay saas maaha manaa waxay leeyiin culimmadu inaan la tacdiimin nin baa looga jeedaa waxaana rabaa in la baro jidka marka la hor yimaado isagoo dhinac inuu u leexdo mudnaanta uu muslimka la siiyo mudnaanta laakiin xusnulcishra iyo rifqigii iyo in laga taga maaha waana masale tarbiyadii iyo camalkii yawmigaha inuu ula qabsadaba min sikarihi inta lagu tarbeeyo lagu barbaariyo hadda inagu gabdhuhu markuu raggu soo baxo soo jidka ugama leexdaan waxay u baahan tahay nalexe in la yidhahdo ama gaariga lagu soo caydhiyo maanaa in tarbiya looga dhigo waa inaad adigu leexataa saa nidaamo odayaashooda la gaarsiiyo isku tarbiyeeyaan inay noqoto wey walaa yacluuna cala lmuslimiina muslimiinta kama kormari karaan fi lbinaai dhismaha guryaha muslimiintu ka dheerdheer ma dhisan karaan walaa yusaawuunahum guryo la simanna ma dhisan karaan fain tamallakuu daaran guri hadday milkiyaan ay gataan caaliya tan koraysa lam tuhdam laga dumin maayo oo itlaafu maalihim weeye nas lagu dumiyana ma laha cumuuman masaladan waxaa loo daliishaday xadiidkii xasanka ahaa ee nabiga laga wari casan u yih alislaamu yacluu walaa yuclaa caleyh islaamku isagaa sarreeya laga sarrayn maayo xilligan fuqahadeenna ay ka hadlayaanna sida tabaqaadka mujtamacu loo kale sarreeyo baa guryaha loo kale dheeraysan jiray dheeraynta laga hadlayana hadda milki keliya ma ahee sakar iyo degitaan wey tacliilka sababta fuqahadeennu qaar waxay yidhaahdeen guriga dheer cawraadka muslimiinta ay arkayaan qaar waxay yidhahdeen guriga dheer ay degan yihiin dee muslimiintiiba inay ka sarreeyaan bay u muuqanaysaa masalada curfiga zamaanka iyo makaanka xadidaya hadday qadiyadani ka tabaqaad sare ay ka dhigaysana la ogolaan maayo hadday iska caadi tahoyna waxba tabaqad sare ahaynoo curfigu intuu isbedela dabaqa kore dadka degan waa dadka masaakiinta ah, dabaqyada dheerdheer degan hadday noqotona dee iskaba degaa la dhihi mushkilad ma lahan wayumnacuuna waxaa loo diidi min idhaari khamrin banaanka inay khamri ula soo baxaan wakhinziirin doofaar ay cunayaan iyo wanaaquusin bahalka jaraska ay garaacdaan kaniisadahooda banaanka inay la baxaan waa loo diidaya oo munkarka waa la inkiri idhaaruhu munkar looma ogola xaafadoodii iyo guryahoodii iyo kaniisadooda ha kula jiraan wajahri tawraati walinjiili kitaabtoodii iyo diintoodii inay banaanka ula soo baxaan ay la jahlaan ay xafladihi iyo munaasabad iyo banaan dhigaanna loo ogolaan maayo iyo wa janaaizihim wa acyaadihim ciidoodi iyo janaazadooda wailaa jaashihi iyo afaashi iyo dadkii makas ahayn wax garanaynin baa wixii wax fiican moodi wixii ku kadsoomiba innagana munkar banaanka la dhigay muuqda in lama ogola man ra'aa minkum munkaran bigil wa min ixdaai kaniisatin kaniisad cusub inay dhistaanna loo ogolaan maayo tooda hore laakiin hadday dayac tiranayaan ama iyadoo duntay ay dib u dhisanayaan dhib ma laha fain suulixuu haddii lagula heshiiyo fii buldaanihim waddanka iyagu degan yihiin oo magaalada iyagu ay leeyihiin cala aljizyati inay ku bixiyaan lam yumnacuu min daalika guryo dheer dheer iyo kaniisada ay dhistaan ee cusub loo diidi maayo hadday iyaga keligood meesha degan yihiin waxaa laga hadlaya dee muslimiin wada degan yihiin wey wayumnacuuna aydan waxaa loo diiday sidoo kale min almuqaami inay ku nagaadaan bilxijaazi xijaaz inay ku nagaadaan wahiya makata waalmadiinati yamaama waquraha wey makii madiina waa taqaanaa laakiin yamaamo magaalada riyaad la yihahda wey meshi ree bani xaniifa ee musaylamo joogi jiray laa nacrifu raxmaana ilaa raxmaan alyamaama la dhihi jiray ee magaaladan riyaad meesha ku taalla way hadda aagaas laga soo bilaaba najdi oo dhan xij waxay kamid tahay jaziirat alcarab xijaaj bimacnaa jaziirat alcarab uga jeedaa lafdigaana way lafdiga soo aroore e nabigu alayh salatu slam akhrijuu lyahuuda wanasaara min jaziira carab buu yidhi ha laga saaro akriju lmushrikiina min jaziirati carabna waa yidhi labada laftiba waa soo arooreenoo waa sugan yihiin oo min xadiis ibn cabaas iyo keyrkii bay ka soo arooreen jaziiradda carabta looma ogola guud ahaan wey laakiin ardu lxijaaz bay culimmadu qaarkood in badan qabaan oo riwaayaad kale ay ku soo arooreen meesha laga bixiya nabigu amraya markaana jaziirat alcarab asal ahaanna madiine iyay ahaayeen marka jaziirat lcarab oo dhan yaan loo diidine intaa xijaaj keliya wabittaali yamaama oo qaybtan riyaada marka looga jeedaa ma soo gelayso akara min alaaati ayaamin saddex maalmood ka badan in laga bixiyo la garay laakiin saddex maalmood ka badan ma joogi karaan bu ku daray idaa adina lahum limaamu hadduu idno fi dukuuli lixaajatin dan iyo baahi inay u yimaadaan haddii loo idno saddex ka badan ma joogi karaan maxaa sababay masalau musaafir wa iqaamatuhu bay dabada la gashaa masaladaas waxay ka keeneen qofku saddex maalmood ka badan meeshay joogo xukmumuqiim buu qaadan iyagana muqiim degan inay noqdaan lama ogolayn walidaalika shaaficiyadu saddex maalmood ka badan haddaad joogaysa salaada waad dheeray sooma dhig waayo muqiim baad noqon muqiimna lama ogolayn muxuusan muqiim ku noqonaynin saddex maalmood walaa yumakkanu mushrikun mushrik loo ogolaan maayo min aarami xaramka bixaalinsin inuu galo lixaaja liayri xaaja aslanba mushrik xaramka inuu gala la ogolaan maayo alaa yaxuju bacda hada caami mushrikun ti nabigu ala slam yuwi iyo inama lmushrikuuna najasun falaa yaqrabu masjid axaraama bacda caamihi maada walaa yadkuluuna masjidan ma galaan ilaa biidnin maahane hadda laakiin sharikadaha dhisa xaramka markay u baahdaan injineerada bismi sharikay kusoo geliyaan iyagoon cidna loo sheegin gaal inuu yahay dawaariikh khaasa lagu soo qaada oo taarikooyin gaara wata oon la baadhin wa cala alimaami imaamka intaa waa wixii iyaga lagu lahaa xaqay leeyihiin dhegayso marka wa cala alimaami imaamka muslimiinta waxaa waajib ku ah xifdu man kaana qof kastoo ah inuus inuu ilaaliyo minhum iyaga kamida fii daarina waddanka iyaga jooga kamaa yaxfadu lmuslimiina muslimiinta suu ilaalinayo tuugaduu ka ilaalin oo burcaduu ka ilaalin oo gaal soo duulay buu ka ilaalin naf iyo maal baa loo huri difaacooda wastinqaadi man usira minhu wastinqaadi man dad inuu soo badbaadiyo o soo furto usira la qafaashay oo minhum kamida maxaabiistooda ay cadow soo duulay qabsadana xukunka maxaabiista muslimiinta ileyhi waa la soo furan xoolaa lagu bixin waa la waa laga dabategi la dayn maayo fain imtanacuu hadday diidaan marka nimankii min iltizaami axkaami lmilati axkaamtii diinta inay laazimaan iyo wa adaa'i jizyati jizya inay bixiyaan labadii shardi ama mid kamida ah hadday jebiyaanna intaqada cahduhum cahdigoodu waa burayaa muطlaqan iyadoo la kala qaadin ama shardiga ha ku jirto way buri haddaad samayn weydaan ama yaanay ku jirin waayo asalkii caqdigiibaaba labadaa ku asaxayay labadii haddii la waaya mid la waayo waxaa weeye maxaa lagu samay marka cahdiga hadduu bulo way iman doontaa wain sana axadu minhum hadduu mid kamida ka zinaysta bimusiibatin gabar muslima buu fara xumeeyey ma kufsan wuu sasabtay waxaa laga hadlaya waa arindaheeda aw asaabahaa binikaaxin ama intuu isu qariyay oo mehersaday buu sidii ku reeraysay aw aawaa ama wuxuu soo dhaweeyey oo hoosta gashaday caynan jaasuus lilkufaari gaal gaal jaajuus gaaladu soo dirsatay buu qariyey ila dadku waa dadkiisiye aw fatana musliman buu fitneeyey can diinihi muslim buu gaaleeyey isugu sheekeynay wuxuu akriyayay buu gaaleeyey aw qatalahu ama wuu dilay aw dakara allaha aw rasuulah ama allah iyo rasuulkiisa aw diinahu diintiisuu ku sheegay bimaa laa yajuuzu waxaan banaanayn fain shurita calayhim haddii horay loogu shardiyey alintiqaadu cahdigu inuu burayo bidaalika mid kamida inta hadday sameeyaan intaqada cahdigoo dhan waa burayaan wailaa bal haddii kala sameye qofkaa unbaa wuxuu mutay la marinayaa qofkaa dembiga galay haddii markii hore shardiga ku jirtay hadda waxaa qof idin kamida sameeyo ballanteedni way jabtay ogaadana de way jabaysaa sida soo socotana waa la yeeli doonaa haddii aynan ku jirinna de qofkaanba wuxuu mudan yahay la marinaya waman intaqada cahduhu qofkii cahdigiisuu buro sabab kastaba noqotee takhayara alimaamu fiihi imaamkiibaa kala dooranaya bayna alkhisaali alarbaci afartii xaaladood fi lasiiri maxbuus gacanteenna ay ku jiraan maxaabiis dagaal weeye markaa laga bilaabo saacaddaa ballanku buray laga bilaabo waa maxaabiis dagaal ilan dagaal bay heshiiskan ku joojiyeen heshiiskiina way jabiyeen hadday isdifaacaan hay isdifaacaan laakiin maxaabiis dagaal iyo xaaladeed waay kii la arka dan loo arka waa la geli kii dan loo arka waa la adoonsan kii dan loo arka waa la iska sii day kii dan loo arkana maal ama maxbuus baa lagu furan afartii aan soo marray noqon markaas caawa ku dina wala subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk